baabkan wuxuu u baab yahay baabun baabu biri lwaalidayni labada waalidoo loo baarinafala baabkiisa weeyaan wa silati alarxaami raximkoo la xiriiriyo ayuu baabi baabkan weeyaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waacbud allaha war alla caabudaay walaa tushrikuu hala wadaajinina bihi alla subxaana wa tacala shay-an wadaajinina wabilwaalidayni labada waalidna ixsaanan ixsaan u sameeyo wabidilqurba qaraabadana ixsaan u sameeyo iyo walmasaakiini masaakiinta ixsaan u sameeya iyo waljaari dilqurba iyo jiraanka qaraabada ah iyo waljaari ljunubi iyo jiraanka fog wasaaxibi iyo qofka kugula saaxiibka ah biljambi dhinaca kugula saaxiibka weyaan wabni sabiili ibni sabiilka qofka musaafirka ahna isna ixsaan u sameeya wamaa malakat aymaanukum midigtiina wixii ay hanatay addoommihii weeyaan ayagana ixsaan u sameeye weeyaan wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi wattaqu llaha alla ka baqa alladii allahaasoo tasaa'aluuna bihi aad wax isku weydiisataan tasaa'aluuna aad isku wax weydiisataan bihi isaga allah subxaana wa tacaala ilaahay baan kugu weydiistay ee waxa ay qabo wlaraam wattaquu waxaad ka baqdaan qaiicata alarxaam raximka inaad goysaan iska ilaaliya weeyaan saasuu rabbigeenleh subxaana wa tacaala wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi waaladiina akhyaartii yasiluuna xariirinayaan maa shay xariirinayaan amara allahu alla u fara bihi isaga an yuusala in muxuu ahaa an yuusala in la xariiriyo nacam wayakhshawna suu'a alxisaab waqaala tacala rabbigan wuxuu yidhi wawasaynaa waxaan u dardaaranay alinsaana insaanka waxaan u dardaaranay yaa dardaarmi rabbialciza subxaana wa tacaala biwaalidayhi labadii dhashay ixsaanan inuu ixsaan u sameeyaan u dardaaranay weeyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi waqadaa rabbuka rabbiga wuxuu amray wuxuu xukumay anlaa tacbuduu inaadan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyane wa bilwaalidayni labadii muxuu waalidna ixsaanan ixsaan aad u faray imaa yabluqanna haddii ay gaaraan cindaka adiga agtaaga waladkiyow alkibara weynaan haddii ay ku ku gaaro axaduhumaa midkood aw kilaahumaa ama labadaba ay weynaan ku gaaraan oy weynaadaan falaa taqol ha u dhihin lahuma iyaga uffin uf ha ku dhihin weyaan amaba ah oo kale wa adnaa kalima ta'afufkaas waa ah iyo waxa la midka ah waalidkaa meel kuu diray ama waxbuu kaa dalbaday ah saasoo kale intaas waa intu mxuu ahaa ugu khatarsan ama ugu hoosayso qof aan loo ogolen wixii ka sarreey ka sii daran weeyaan falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa hana canaananin weeyaan waa kasii sarraysaa waqul waxaad tidhahdaa lahumaa ayaga qowlan hadal iyo eray kariiman ee wanaagsan waqfid urhaarici lahumaa iyaga janaaxa dulli hoos isudhigga garabkiisa urhaarici halkan waxaa laga cabbirayaa tawaaduci iyo qofka inuu waalidkii isu jejebiyo oo too iskugu dhiga ayaa waxaa laga cabira dulli dulligiiyaa waxaa loo yeelay garab garabkii uu dulliga lahaa u raraci baa lagu yidhi marka hoos isudhigitaankii ayaa waxaa loo yeelay garab kaana in garab loo yeelo kale kadibna u raarici waqfid lahumaa janaaxa dulli maxaad ugu raaricinaysaa lilcibaada lighayriha la min alraxma naxariis awgeed ugu raarici weeyaan waqfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma naxariis ayaad ugu raaricinaysaa garabkaada weeyaan oo inaad isu mxuu ahaa jajabiso waalidkii aad mxuu aha aad aad ugu naxariisato ayaa lagu faraya wey nala fara dhammaanteenba waqul waxaad tidhahdaa rabbi rabbiyow irxamhumaa u naxariista labadii dhashay kamaa rabbayaani sida igu barbaariyeen ama ii barbaariyeen sagiiran anoo yar oo ii naxariisan jireen wax walba ila soo mareen sidii oo kale rabbi aadna ugu naxariisa aadna kadibna waxaa laga rabaa inaad sidaad rabbigan fara subxana watacaala aad qofkii isu labadii dhashay ood mxuu aad iskugu jabiyo weyaan una naxariisto waqaala tacala rabbigan wuxuu yidhi wasayna waxaan u dardaarnay alinsaana insaanka biwaalidayhi labada dhashay ayaan u dardaaranay xamalatu waxa way xambaartay ummuhu hooyadiis wahnan dacfi calaa wahnin dacfi dushiisa u ahaaday wahnan dacfi calaa wahnin dacfi dushiisa ahaaday labadii dhashay qofka ayaad rabbi subxana wa tacala u dardaarmaya gooni ahaanna hooyadii ayaa si gooni ahaaneed loogu sii dardaarmaya yeelay calooshay ku soo qaaday canugii ayadoo aad u tabardaran daciifsan dacfan calaa dacfin daciifnimo la dabadhiga weyaan saasuu marka rabbigan subxana watacala wuxuu farayaa in ayaga hooyadii si gooni ahaan in looga sii naxariiso ayuu rabbigan faraya subxana wa tacaala wawasayna waxaanu dadaaran alinsaana insaanka biwaalidayhi labada dhashay inay wanaaggu u sameeya weyaan xusnan u ixsaanan xamalatu way xambaartay ummu hooyadiis wahnan dacfi calaa wahnin daciifnimo ay la jirta weyaan tabardaro wa fisaaluhu ka guritaanka ka go'itaankuu ka go'ayna fii caamayni laba sana ayuu kaga go'aaya weyaan anishkur warku shukri li aniga oo rabbiga ah subxaana wa tacaala waliwaalidayka ii labadii ku dhashay ku shukri weeyaan saasuu rabbigeena faraya subxaana wa tacaala xadiidka saddex iyo laba iyo tobanaad wacan abi cabdiraxmaan cabdiraxmaan abi waxaa laga wariya cbdillahi bn mascuudin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi cbdillahi bn mascuud sa'altu nabiya nabigeena ayaan weydiiyey sal allahu aleh waali wasalam waxaan weydiiyey ayu lcamali camalkiiseeba axabu la kalgacayla badan yahay ila allahi alla weyne tacaala korahaya camal alla agtiis kee looga jecel yahay qaal wuxuu yidhi asalaatu calaa waqtiha salaada oo waqhtigeeda aad tukato ayaa ilahay agtiis looga kalgacayla badan yahay qultu waxaan idhi uma ayuu maxaa ku xiga qaal wuxuu yidhi biru lwaalidayni labadii qultu waxaan idhi uma ayuunabi allow kee ku xiga kadibna qaala wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili illaah jidka alloo lagu jihaada ayaa ku xigta u dambaysa weyaan muttafaqun calayh xadiidka aad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam laa yajzi uma abaalguda waladun canug la dhalay waalidan waalidka dhalay uma abaalguda ilaa an yajidahu inuu helo ood la kulma waalidkii mamluukan isagoo mxuu ahay lahantay oo la leeyahay addoon ah mamluuk waa addoon weyaan inuu la kulma uu helo weyaan oo fa yashtariyahu kadibna uu waalidkii soo gata oo fa yuctiqahu kadibna u xuraya qofka waladka ah inuu aabbihiis ama hooyadii uu falo oo ixsaankii iyo wanaaggii loola soo maray ood waalidka xaqu kulahay uu guda ma awoodi kara ilaa inuu la kulma isagoo muxuu aha addoon ah oy cid leedahay oo xuriyadiisa aanan haysanin kadibna uu soo gata kadibna uu mxuu aha xureeyo u xureeyo weyaan hadduu marba soo gata xurayntu waaba iska imaan tilqaa'iyan weyaan xadiidka aad wacanhu abi hurayra waxaa laga radi allahu tacala canhu ardah ayضa ana rasuula rasulka al sal allah alيه ali wslam wuxuu yidhi man kaana qofkii ahada yuuminu mid rumay bilah alla weyne walyowmi اlahir maalinta ahra falyukrim ha karaameeyo dayfahu martidiis ha karaameeyo waman kaana qofkaad yumin miruma bilah alla weynay walyowm alaakhiri maalinta ahra falyasil raximahu raximtiisa xariiriyo waman kaana qofkaad yumin miruma bilah alla weynay walyowm alaakhiri maalinta ahra falyaqul khayran khayra ku qowla oo ha sheego aw liyasmuta ma iska amusa muttafaqun calayh su'aalaa ma halkan taagan caawa su-aasha waxay tahay addayfu xad dayfi dayfka waxaan u shardinay ama loo shardiyo culimadu shardiyeen horena u soo zaa'irka iyo isaga inay kala duwan yihiin ayaan sheegnay marka waxaa loo baahan yahay cid marka na xasuusiso arrinta ahayd qofka dayifka ah waxaa weeyaan ugu yaraan ama laba ama saddex eh, qodob markii laga helo dayf noqonaya marka laga jawaabo haddii kale waa baabka waa labada xadiid iyo waxaan lamidma ah lagu kaaftoomi fadal labadaas qayda ugu muhiimsan qofka dayfka xukunka dayfka qaadana qof sawsii ka soo baxay halkaan imaaday dayf maahan qof inta halkaan ka tagay aaday muxuu ahaa comorog dayf maahan waa zaa'ir xaqu ziyaaro ayaa asaga uu la imaaday qofka masuurka oo la soo ziyaartayna xaq buu ku laakiin dayfka waa laba shardi ugu asaasisan shardiga koobaad waa in qofka uu magaalo kale iyo meel kale magaalada aad joogta arrin ka imaaday nin magaalada ka degan dayf maahan tan labaad waa inuu adig kuu soo qastay markuu soo baxayay ninku cid uu ku socday ood u qasdaay adiga waa inaad ahaato amaba adiga cid uu kaaga maarmo aan la heli karin labadaas qayd marka la helo ayaa qofka wuxuu noqonaya dayf laakiin qofka haddii aad magaalada ka soo baxo ood ku imaada ahun zaaraka waana ziyaarada qofka walaalkii ziyaarto fadliga ay leedahay iyo sidaytaa laynkagama sheekaynaya waad marka tasaawur fillaah in ilah dartii lisu ziyaarto wanaageeda waad garanaysaan laakiin dayfkana xugun buu leeyahay xugun buu dayfka karaamayntiisana waxay leedahay muxuu ahaa fadli qofka ziyaarada la imaadayna asna fadli ayuu leeyahay xadiid badanoo kuso orortayna waa jiraan insha allah tacala waana noo imaan doontaa biidn illah casa naam axsanta baarak allah fiik xadiidka aad waxaa laga wariyay abi hurayra radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allahu aleh ali in allaha tabaaraka watacala khalaqa wuxuu uumay alkhalqa khalqiga ayuu uumay xataa idaa faraqa minhu markuu muxuu ahay ka faaruqay u dhammaashtiray uumkooda u dhammaashtiray qaamat waxaa istaagtay alraximu raximta ayaa istaagtay fa qaalat waxay tidhi haada kanayto haada mid kanayto maqaamu alcaa'idi qofka magangala booskiisa bika adiga ku min alqatiicati in la gooyina ka magangala booskiisa waa kanayledaymxuahraahimta ay tiri haada booskanay maqaamu lcaa'idi qofka magangala booskiisa weeyaan bika adiga mxuu ka magangala min alqatiicati in la gooya ka magangala booskiis waa booskanay tiro halkan maadaama ah, mxuu aha qofka uu ka baqa in la gooyo meeshaan meel ugu badbaado badan ood ku badbaada ma lahan adiga ayaan kaa magangalaya in lii gooya lidaalika rabbi halkaan ayaan joogaya meeshaan kama dhaqaqaay qaal wuxuu yidhi rabbigan subxaana watacaala nacam waa sidaas weyaan meeshaan meel go'itaan loogu badbaado way tahay shaki ma lahan tardayna miyaadan raalli ku noqonaynin an asila inaan xariiriyo man wasalaki qofka adig ku xariiriy inaan xariiriyo kuma raalli noqonaysid oo aqtac aan gooy man qataca qofka gooyin aan gooy intaas ayada soo kuma qanacaysid qaalat waxay tihi balaha inaan ku qanca iska daaya waan ku qancaya waan ku qancaya waan ku qancaya weyaan balada waa nacamti oo weliba aad loo sii qaala wuxuu yidhi fadalika kaasaytu laki adi ayuu ku sugnaaday oo qofkii adiku gooy inaan gooya oo ballan aniga mxuu ahaay aan kuu qaaday weeyaan uma qaala rasulla wuxuu yidhi sal allah aley waslm iqra'u akhriyaay in shi'tum haddii aad doontaan fahal casaytum miyaad mudantihiin in tawallaytum haddii aad jeesataan an tufsiduu inaad fasaadisaan fi lardi arrada oo watuqaticuu aad goysaan arxaamakum raximkii inaad goysaan ulaa'ika kuwaas aladiina kuwa weeyaan lacanahum allah alla u nacladay fa asamahum uu dhaga tiray ow acmaa uu mxuaha beelisiiyey amaba u tiray absaarahum araggooda u tiray weyaan wafii riwaayati lilbukhaari waxaa ku sugan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi man wasalaki qofkuu xariiriya raximay wasaltu waan xariirinaya waman qaacaki qofku wacanhu waxaa laga waray abu hurayra radi allahu tacala canhu waardaahu qala wuxuu yidhi abu hurayra ja'a rajul nin baa u yimid ilaa rasuli lah sal sl faqalu ya rasul lahyow man axaqu yaa ku xaqnimo badan man axaqu nnaasi dadkii yaa ugu xaqnimo badan bixusni saxaabatii la jiritaankayga wanaaggiisa yaa ku habboon inaan la jiro oo weliba jiritaan wanaagsan aan kula jira dadka khalqiga la uumay iyo bini aadamka yaa ugu habboon qaala wuxuu yidhi nabigeenna ummuka hooyada ayaa ku habboon weeyaan qaala wuxuu yidhi uma man yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi ummuk hooyada <clears throat> qaala wuxuu yidhi uma man nabi allow yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi ummuka hooyada qaala wuxuu yidhi uma man qaala wuxuu yidhi abuuka aabbaha muttafaqun calayh waa laisku waafaqa xadiidkaas buhaari muslim wa fii riwaayatin ya rasuullahi man axaqu yaa ku xaqnimo badan man axaqu naas dadka yaa ku xaqnimo badan bixusni suxbati in lala saaxiiba oo weliba si wanaagsan lagula saaxiiba yaa ku xaqnimo badan dadki yaa ugu xaqnimo badan qaal wuxuu yidhi ummuk hooyada uma ummuk hooyada uma ummuk hooyada uma intaa kadib abaaka aabbaha uma adnaaka adnaaka uma alaqrab alaqrab qof kuu dhow iyo kii mxuu aha saasdadka isku ka xigaan oy <clears throat> kuu kallow yihiin weyaan <clears throat> uma adnaaka adnaaka qofkii siduu mxuu aha kugu sii kala dhow dadka weyaan nacam wsaxaabatu saxaabadana bimacna suxba weyaan saaxibnimo iyo la jiritaan wa qowluhu uma abaaka ummuka uma ummuka uma abuuka ayay ahayd siyaaqa sida caadiga sooma wuxuu yidhi marka uma abaaka haakada mansuubun abaakadaas waata ayadoo saas u nasbisan waa maxaa lagu nasbiyey ya alif axsanta liannahu min asmaa alsitta wal alhamsa uma hanuuka hadis lasmaai kadibna waxaa weyaan haakada mansuub huwa mansuub bificlin maxduufin ay uma bura abaaka aabbaha u baarinanfal weyan wa fii riwaayatin uma abuuka wa hada waadixun abuuka hadii layira waa waadix weyan tii hore ay muxuu ku eh, daba xihan tahay anhu waxaa laga weri abu hurera radi allahu tacala anhu can nabi nabig wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi raqima anfu maxaa idin qoran anfu wala anfun maxaa idin qoran anfu adiga maxaa ku qoran nacam anfun qof muu jira maxaa idin qoran anfun wala anfu bas damatayn damatayn raqima waxaa booroobay anfun san ayaa booroobay uma raqima anfun san ayaa booroobay nacam uma raqima anfun san ayaa boroobay laakiin haddii la yidhahdo raqima anfu uma raqima anfu uma raqima anfu man sax waa raqima waxaa boroobay oo dulloobay anfu san uma raqima anfu san ayaa boroobay uma raqima anfu san ayaa boroobay man raima anfu man uma intaa kadib raqima waxaa boroobay oo duloobay anfu man qof sankiis ayaa boroobay kow waxaa dhaami lahayd inuu yidhaha raqima anfun san ayaa boroobay uma raqima anfun san ayaa boroobay uma raqima anfu man tan dambe marka uu saa isu raaciya man qof sankiis ayaa boroobay adraka haleelay abawayhi labadiisii muxuu dhashay waa taqliib baabu taqliib waa abawayn waa labadii aabba laakiin macnaha waxaa wey hooyo aabba lojada cinda alkibari adraka haleelay abawayhi labadii dhashay cinda alkibari weynaanta agteeda muxuu ahay haleelay axaduhumaa midkood aw kilaahumaa ama labadiiba haleelay oo falam yadkhul aanan gelin aljannata janna aanan oo iyaga baarnimada u falay aan janno ku gelin qofkaas sankiis waa booroobay waa duloobay weyaan sanka meesha ugu qiimaha badan oo qofka biniaadamku sanka ka ama ugu sharafta badan waa xataa madaxa sanka ayaa ka sharaf badan qoorta sanka ayaa ka sharaf badan afka indhaha xataa indhaha oo dee qiimahooda odsoontihiin sankaasa biniaadanka lidaalika waxaa weeyaan sanka qofka in dhulka adigo ood rabbi subxaana wa tacaala mxuu aha udhiga dartiis waa akbar dullin wa alcabdu fi dalika alwaqt aqraba ilaa rabbihi subxaana wa tacaala maxaa yeeley meesha ugu qiimaha badneed ayuu halkaad ugu hayaa uu dullaynaya uu booraynaya liman lilwaaxid alaxad lilkabiir almutacaal subxaanahu wa tacaala nacam <clears throat> wacanhu waxaa laga wariyay ana rajula ninba qala wuxu ya rasuul lahi ina lii waxay sugnaatay qaraabatan qaraaba asilhum aan xariiriya wayaqtacuuni waa igooyna iyagana waa igooyaan wauxsinu ilahi ixsaan baan u sameeya wayusii'uuna wa ii xumaan sameeyaan ilaya aniga waa iga xumeeyaan wa axlumu calayhim canhum wa axlumu waanu dulqaata canhum xaggooda ayaanu dulqaataa wayajhaluuna calaya anna jaahilnima igu sameeyaan waa aad bay i xumeeyan waa i dhibaan weyaan faqaal wuxuu yidhi aad ninka been sheegaa laga yaaba sooma qofka marka iyada hadalka asaga dadka biniaadanka marka war laga dhegaysto hor lagama bodo inkastoo saxaabada nabigeen calayi slat ay dad ahaayeen yani cuduul kulluhum binafsi qowl tabaaraka wa tacaala binafsi wاsaabiquuna اlأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصaari wاladiina اtabacuuhum radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum idan qofkii saxaabada duraa ka mukadibun bi hadi alaaya aayaddaas qof beeniyey weyaan qofka muxuu ahaa saxaabi wax ka sheego oo saxaabi dura aayaddaas qur-aanka ma rumays ninka qofka asaga iyo aayado kale oo tiro badan oo macnahaas xambaarsan nacam marka kadibna nabiga si ay sidii ugu dhicin muxuu ay ku dhacday nabi daawuud calayhi salaam labadiinna u imaadeen ina hada akhii lahu tiscun wa tiscuuna nacja waliya nacjatun waaxida faqaala akfilniiha wacazanii fi lkhitaab qaala laqad dalamaka maxaa ku dhacay marki dambe waad ogsoontihiin baabkii dhacay marka sidii oo kale saa u dhicin nabigu muxuu dhaay alayh slat slaam lain kunta kama qulta haddii aad aad tiri oy arrinta saa u jirta faka'annamaa waaba adoo tasifuhum waraabina oo cabsiina oo cunsiina almalla bacaad weliba kulul raran ah adoo la too tahay weyaan walaa yazaalu kama zuula macaka min allaahi ilaahay xaggiis ahiirun kaalmeeyo nacam min allaahi minkahoosdhaba min allaahi allah xaggiis dahiirun kaalmeeyo weeyaan inuu ahaaday calayhim dushooda kuu kaalmeeyo oo kaaga kaalmeeyo weyaan maadumta intaad ku sugan tahay cala dalika arrinka asaga rawahu muslim wa tasifuhum bidammi taai taad oo la goda bidammi taai tusifuhum oo la yidhahda iyo kasri siini bidammi taai taad oo la goda wakasri siini almuhmana watajdiid alfa soosaas idinma qorna tuiuhum wa tusifuhum bidammi taai taad oo logada iyo wa kasri siinin siinta oo la hoos dhaba almuhmanati ee la dhibac tiray wa tajdiid ilfaai faada oo maxuuha la shido waalmallu bifatxi almiimi wa tajdiid illaami huwa alramaadu alxaar waa baxaadka kulul ama raranka ah wahuwa isagana tashbiihun waa wakaysiin waxaa loo ekaysiinaya limaa ayaa loo ekaysiinaya yalxaquhum halayla min alimi dembi ah bima yalxaqu alaakila qofkii cuna aramaada ah, mima yalaq wxaal aakil aramaadi bacaadka qofka cuna alxaar ay kaanamaaba adigoo tucimahum quudina aramaada ramaad mxuah quudina amaba bacaad alxaar ee kulul oh, afwan ma ku laabtay naam lima yalxaqhu min alimi bima wlmallu bifatxi lmiimi watajdiid illaami wahuwa aramaad alxaaru weeyaan waa bacaadka kulul ay kaanamaa adoo tucimuhum quudina aramaada bacaad alxaar ee kulul wa huwa isagana tashbiihun waa tashbiih oo ekaysiin limaa yalxaqhum wax haleela ayaa loo ekaysiinaya oo min alimi bima yalxaqu wixii haleela aakil aramaadi qofka mxuu ahaa bacaadka kulal cuna min alami xanuuna bacaadka qofkii liqliqa ka warrama isagoo xataa kulena bacaadka iyo carradaan la cuni karin dhibka marka mxuuaha qofkaas la kulma ayaa waxaa lagu shabahayaa qofka mxuu ahaa arrintaas sameeya qaraabadii inay xariirsana gooya la imaado ee dhibka iyo dembiga la kulma ayaa taa lagu shabahay walaa shaya waxba dushiisa ma ahnin walaa shaya shayna ma ahnin cala lmuxsini ilayhim qofka ixsaanka qaraabada u samayna oo ay iyaga goynayaan isaga dushiisa waxba ma ahaanin weyaan laakin yanaalahum ayaga waxaa gaari imun dembi cadiimun ee aad weyn bitaqsiirihim gaabinta ay gaabiyeen fii xaqii xaqiisa ka gaabiyeen ayuu dembi badan ku haleelaya weyaan wa idkhaalihim gelinta ay geliyeen aladaa dhibaato iyo mxuudhib alayhi ay geliyeen dushiisa wallahu aclam xadiiaad waan anasin radi allahu tacala anhu khadimi rasuuli illaahi sal allah aleh ali wslam ana rasulla rasulka al sal lla slm qaala wuxuu yidhi man axaba qofkii jeclaado an yubsata in loo fidiyo lahu isaga fii risqihi risqiisa oo yunsa loo dibdhiga lahu asaga fii aarihi raadkiisa iyo cumrigiisa falyasila xariiriyo raximahu raximtiisa xariiriyo weyaan xadiidkan iyo axaadiis badanoo noocan ayaa jirta oo caddaynaysa in cumriga la dheerayo waxaad ogsoontihiin xadiidkii ahaa mashhuurka ahaa oo qofka markii aad uma soma marki la gaaro kadib bikatbi risqihi waajalihi ajashi waa la qoray meeshaana waxa wey yunsala lahu fii aarihi oo mxuu ahaa biirinta sidee lagu jamcinaya mataqaanaa cumriga waxba laguma biirinaya lakiin waa loo barakaynaya haye macno kale waa macaanida kamid oo la sheegay ka midta mufasiriinta ku sheegan haye kale macnaha kale waxaa weeyaan ikhwaani ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay addoonkayga hebel ah hadduu raximtiisa si fiican waa intaa umrigiis waa intaa maala caadi addoonkayga fulaan cumrigiis waa intaa intiyaa la qori laakiin hadduu raximta si fiican u xidhiiriyo waxaa looga dari labaatan sano kale hardigaasaa ku xihan laa yarad ducaa ila alqadar laa yarad alqadar ila ducaa ducadan waa la mid qofka cumrigii siddeetan sano a u qoran konton sano a u qoran afartan a u qoran laakiin rabbiyow rabbiyow toban kale igu dar rabbiyow labaatan igu dar ma garata oo barakaysan gacmataaga isaga ah waxa weyaan culamada qaar intooda badan waxay leeyihiin waxaa ku xihan eh, mashruud oo qofka hadduu ducada badiyo oo ducadaas uu la imaado ilahi wuxuu le subxana watacaala haddii adraxmka xariiriy intaasa loogu biirnaya wahakada marka tafaasiirta culimada ay saarayaan oo axaadiista ay ku jamcinayaan ayay ka tahay iyo siduu sheegay muxuu ahaa annajiib aalib naam ayib wamacnaa yunsa lahu fii aarihi ay yuharu lahu waxaa loo dibdhigayaa fii ajalihi ajalkiisaa loo dibdhigayaa iyo wa cumrihi cumrigiisa ayaa loo dibdhigaya imaam nawowi marka wuxuu ka mid yahay ragga arrintaa ku tagay jamhuurtana saasay ku tageen weyaan raximahum allah xadiid aad anhu anas waxaa lagu radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi kaana abu alxa abu alxa wuxuu ahaa <clears throat> akar ansaar ansaarkan ugu badan bilmadiinati madiina maal agga maalka min naqlin xagga timirta xaggeed weliba wa kaana wuxuu ahaaday axabu amwaalihi maalkiiskan loo kalgacayla badan yahay beerta la yidhahdo wa kaanat waxay ahayd mustaqbilat almasjidi masjidka ay kusoo jeeday weyaan waan soo marray xadiidku waad garanaysaan habeen hore habeenkii aan soo dhaafnay mxuu isniintii wa kaana rasul lah wxu sal yadkhuluha mid gala oo yashrabu min maain biyo ka cabo fiiha iyada dhexdeeda falama nazlad markay soo degtay hadi aaya aayaddan ay soo degtay lan tanaaluu ma gaaraysaan albira samafal xataa tunfiquu ilaa aad ka nafaqaysaan mima tuxibun waxad jeceshihiin wax ka mid ah ilaa aad ka bixisaan ama waxaad jeceshihin aad ka bixisaan ayaa qaama abu alxa wuu istaagay ilaa rasulilahi buu istaagay sal allah alay slam faqal wuxu ya rasuul allahi ina allaha tabaaraka wa tacala alla weyne yaquulu wuxuu leeyahay lan tanaaluu ma gaaraysaan albira xataa tunfiquu mima tuxibuun saasuu leeyahay waina axaba maali maalkayga waina axaba maali maalkayga waxaa loo kalgacaylo badan yahay ilaya aniga beerta layaa bayruxa wa ina ayadana sadaqatun lilaahi tacala ilahay bay sadaqa korhay ilahay dartiis ay sadaqa arju waxaan rajaynaa birahaa birigeeda iyo baarnimadeedaan iyo hawaabteedaan rajaynaya iyo wadukruhaa kaydkeeda ayaan rajaynaya cinda allahi allaagtiisaan ka rajaynaya fadacha nabi allow dhig oo muxuu ahay ku bixi yaa rasuul lahi xayu araaka allah ku tusiyey ood alla mxuu ahay ku waafajiye ood alla mxuu ahaa jecel yahay dhig weeyaan faqala rasul lla wuxuu yidhi sal alla ly slam bakhin liibaan dalika kaas maalun waa maaloo raabixun ribxay dalika maalun raabixun kaa maal ribxa weeyaan waqad samictu waan maqlay maa qulta waxaa tidhi wa innii anigan araa waxaan arkaa an tajcalha inaad muxuu aha yeesho ood u qaybis fiaqrabiina qaraabada aad u qaybsi weyaan yani qaraabadaada ulajeedaan faqala abu alhat wuxuu yidhi afcalu ya rasuulrasuulkasa waan samaynaya faqasamaha abu alxat wuxuu qaybiyey fii aqaaribi qaraabadiisi iyo bani cammihi ilmaadartiis uu qaybiyey weeyaan muttafaqun caleyh wasabaqa bayaanu alfaadihi alfaada xadiiskan caddayntiisa way soo hormartay maxay ku soo hortay fii baabi alinfaaqi nafaqayn nafaqay mimaa yuxibu qofkuu jeceli ay ku soo hormartay weeyaan xadiiska meeshay ku taalla bayruxa iyo baabkaas iyo waan soo marnay aan filaya soo saas meen ma koonfurta ay ku taalla mise waqooyiga mise galbeed mise qorax xagee dhankay kaga taalla masjidka waqooyiga kaga taalla xaggee ku taalla ya ayib baabkaas waa fahanteen rumaynaya dadka tagaynu haba taga waa marka qofkii tagana insha allahu tacala markuu masjidka eh, dhanka baab malik fahad meesha la loo yaqaana oo dhanka uxud xaggeed marka loo baxa oo eh, masjidka qibladiisa waa dhankan koonfurta weyaan waqooyiga dhankaas dhankaas ayaa muxuu ahay saaxadaas mandiqadaas waa ay yidhaahdaan waalcilmu cind allahi tabaaraka wa tacaala xadiidka aad can cabdilahi bn camr caas radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu yidhi aqbala rajulu ninbaa soo qaabilay ilaa nabiyillaahi nabiga alla xaggiisa ayuu soo qaabilay faqaal wuxuu yidhi ubaayicuka waxaan kugula baayacayaa cala alhijrati hijra ayaan kugula ballamayaa e waljihaadi jihaad ayaan kugula ballamayaa maxaan kugula ballamayaa abtaqi ljra anoo dalba min allahi tacaala ilahay xaggiis anoo ka dalba ayaan jihaad iyo hijro kugala ballantiga qaad qaal wuxuu yidhi fahal min waalidayka labadaada waalid ma yahay min waalidayka labadaada waalid axadun axad oo xayu nool fahal min waalidayka labadaada waalid muxuu ahaa axadun axad oo xayun ma jiraa wayaan labada waalidoo ku dhashay wax ka nool ma jiraan qaal wuxuu yidhi nacamha bal kilaahumaa labadoobaa nool yihiin qaal wuxuu yidhi fatabtaqi اljra min allahi tacaala alla agtiisa xaggiis miyaad ajar ka dalbaysaa oo doonaysaa qaal wuxuu yidhi nacam qaal wuxuu yidhi farjic ilaa waalidayka labadaada waalid muxuu aha u noqo waalidayka meesha maxaa qoran waalidika waalidayka ku qoran waalidika waalidika idin qoran ragga qaar ragga nuskadan wata waalidayka faaxsin u ixsaan fal faaxsin wanaaji suxbatahumaa la jiritaankooda wanaaji oo ixsaan u sameey waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma waqul rabbi rxamhuma kama rabbayaani sahiira wa fii riwaayatin lahuma buhaari muslim ay wariyeen ja'a rajulin baa yimid fasta'danahu nabigu wuxuu uga iidan weydiistay fi ljihaadi inuu jihaado faqala wuxuu yidhi axayun waalidaaka labada kudhash ma nool yihiin qala wuxuu yidhi nacma qala wuxuu yidhi fiihimaa labadooda fajaahid ku jihaad weeyaan oo labadoodii muxuu ahaa jihaad dadaalka aad ku bixin lahayd dadaalka asagaa mid la mid ah ku bixi labada kudhasho weyaan o ixsaankooda ku bixi weeyaan xadiidka anhu waxaa laga wariyey cabdulahi bn camr cas radi alahu tacala canhuma qaal wuxuu yidhi can nabi wuxuu ka wari sal slam qaal nabigeenu yidhi laysa mahna alwaasil qofka xiriiriya oo qaraaba xiriiriyaha ah bilmukaafi qofka abaalgudaha ma ahaanin qofka xiriiriyaha oo qaraabada xariiriya qofka abaalgudaha oo markii mxuu ahaa eh, eh, eh, qaraabadii waxsiini isna inuu siiyo saaskaas ma ahanin waasilka ma ahanin walaakina alwaasila qofka waasilka oo qaraaba xiriiryaha waxaa weeyaan alladii kii idaa markii ay goysa raximuhu raximtiisa ay isaga jartoy goysa wasalaha isaga xariiriya weeyaan rawahu lbukhaari ayaa wariyey waqatacat bifatxi alqaafi wata'i weyaan waraximuhu marfuucun weyaan ayadna waa la rafcinaya xadiidka saddex boqol iyo saddex iyo labaatanaad wacan caaishata radi allahu tacala anha qaalat waxay tiri um lmuminiin caaisha qaala rasul lah wuxuu yidhi sala allah alay waslam alraximu raximta mucallaqatun wawga xadfa alraximu raximta mucallaqatun waxay ku xihan tahay bilcarshi carshiga ay ka raaracdaa weeyaan taquulu waxay leedahay man wasalanii qofkii ii xariiriyo wasalahu allahu ilahay baa xariiriyo waman qatacanii qofkii gooyana qatacahu allahu ilahay baa muxua nacam oo xaqiiqada ha sheegto oo muxuu qofkii gooye ilaahay baa gooye qofkii ilaahay baa xiriiriyo macnaha kalena waa noqon kartaa oo qofkii inay leedahay ilaahay oo qofkii xiriiriyaan xiriiri qofkii igooyena gooye weeyaan laakiin macnaha waa kii hore xadiid aad waan um lmuminiina maymuuna bint alxaaris radi allahu tacala canha anaha gabadhaas maymuuna ahoo umlmuminiin caaisha muxuu ahaa umlmuminiin ah oo nabiga xaaskiisa radia allahu tacala anhu annaha maymuuna actaqad waxay xuraysay walidatan addoon ayay xuraysay walam tasta'din ma ay idin weydiisanin annabiya nabiga ma weydiisanin falamma kaana markii ay ahaatay yowmuhaa maalinteedii alladii yowmkaasoo yaduuru uu ku soo wareega calayhaa dusheeda fiihi calayhaa ayada mxuu ahaa maymuuna u soo wareega fiihi maalinka asaga dhexdiisa uu nabiga maalintu u jiray sagaalka naagoodoo nabiga alai sl uu qabay midba habeen buu la bari jiray marka habeenkii wareegtada markay ku soo aadaya aad loola jeedaa wayaane radi allahu tacala anhu arda habeenkay ku soo wareegtay oo habeenkeeda ay ahaatay qaalat waxay tidhi ashcarta nabi allow ma dareentay ma og tahay waa macnaheeda yaa rasuululaahyow annanii aniga actaqtu inaan xoreeyey waliidatii addoontayda inaan xoreeyey qaal wuxuu yidhi awa ma samaysa arrinta ayada qaalat waxay tihi nacamha qaal wuxuu yidhi amaa adiga low acaytiha haddii aad siin lahayd acaytiha haddii aad siin lahayd low anaka hadi haddii aad actaytihi hadda siin lahayd ahwaalaki reeabtiyaalka ama reeabtiga haddii aad siin lahayd abtiyaasha haddii aad siin lahayd kaana wuxuu ahaada ahaan lahaa acdama mid weyn liajrika ajirkaada mid weyn u ahaan lahaa weyaan haddii aad xoolaha iyo gabadha aad xoraysay lilahi u xoraysay haddii aad reeabtigaad siin lahayd ama abtiyaalka siin lahayd waxay ahaan lahayd sadaqo iyo xurayn wax ka fadli badan maxaa yeele qaraabadii xiriirinteedii qaybay ka noqonaysaa sila iyo sadaqaba waa noqonaysaa sida horen baanu soo marnay way muttafaqun caleyh ama noo imaan doonta xadiidka saddex boqol iyo labatan iyo shanaad waa can asmaa binti abi bakr radi allahu tacala canha asidiiq qaalat waxay tidhi qadimat calaya waxaa ii timid ummi hooyaday ayaa ii timid asma binti abi bakr asidiiq waxay lalatay ummulmuminiin caaisha radi allahu tacala canha ardaha ninkeedan wuxuu ahaa yah azubayr bnu cawaam wiilkeedana mxuu ahaa cabdulahi bn zubayr waxaa loo yaqaanaa ya daat niaaqayn radia allahu tacala canhu ardaha asmaa waxay leedahay marka qadimat calay waxaa isoo ii ummi hooyaday wahiya iyadana mushrikatun iyadoo gaal ah mushrikad ah fii cahdi rasulilah rsulka zamnkiisa sal fastaftaytu waan fatwo weydiiyey oon aan ka su'aal weydiiyey rasuulalah baan mxuu ahay fatwo weydiiyey qultu waxaan idhi qadimat calaya waxay ii timid ummi hooyaday wa hiya iyadana raaqibatan ayadoo in la xiriiriyay ah. iyadoo qaraabara ah raaqibada waxaa weyaan qofka qaraabara ah oo markii muxuu ahay qofki intuu yara baahdo ama dhibaatoodo uu qaraabadiisii soo dhex maro waa qaraabara marka raaqibada waa qaraabara weyaan qadimat calaya ummi hooyaday baa ii timid wahiya ayadan raaqibatan iyadoo qaraabadoona ama qaraabaraac ah afa asilu ummi hooyaday ma xariiriya qaal wuxuu sili ummik hooyadaa xariiri weeyaan muttafaqun calayh wa qowluha raaqiba ay taamica iyadoo muxuu damacsan oo doonitaan aad ku jira fii maa cindii waxa ahaaday tas'alunii ayadoo ay weydiisanaysa shay oo maal wax inaan siiyo ayadoo rabta oo qaraabaraaca ii timid weeyaan qiila waxaa la yidhi kaanat waxayd ummu hooyadaed waxay ahayd oo min anasabi xagga nasabka hooyada dhashay ay ahayd weeyaan waqiila waxaa layidhi min alradaacati waa hooyadu nuujisay labadaba waa layidhi weyaan waasaxiixu alawal kan hore oo inay hooyada caadigi tahay ayaa saxiixa weyaan xadiiaad wacan zaynab ahafiya imra'atu cabdilahi bni mascuud radi allahu taala anhu radia allahu taala canhu wacanha qaalat waxay tihi zaynab qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem tasadaqna sadaqaysta yaa macshara nisaai naagaha makaano kulankoodiiow walow min xulyikuna waxyaabaa isku qurxinaysaanba aad sadaqaysataane dahabkii fidadii lu'lu'i marjaankii wixii laisku qurxinayba aad sadaqaysataane sadaqaysta weyan sadaqa la imaada qaala wuxuu yidhi farajactu waxaan u laabtay ilaa cabdillaahi bni mascuudin gabadhii zaynab oo cabdillah bin sacuud uu qabay abdillah bin sacuud waa taqaanaa waa ragga fuqaradaha masaakiintaha xirtaahay waa ragga xirtaahay weeyaan radia allahu tacala canhum ardaahum farajactu waxaan u laabtay ilaa cabdillahi bni mascuudin cabdillahi bn mascuud oo ninkeedii ah, lahu isaga waxaan ku idhi innaka adiga rajulu nin baata cabdulaahiyow khafiifu daati lyadi gacantiisa wixii ku sugan ay aad khafiif u yihiin wax badan gacantaada kuma sugna wax weyn gacantaada ma saarna wayaan aad bay fudud yihiin gacantaada waa fududahay markaad wax culus wada moogta wax u wadato gacantaada waa culustahay laakiin markay gacanta wax weyn saarnayn shilinka markuu saaran yahay gacanta iska fudud sooma waxay kala jeedaa yacni nin dhaqaalo badan aan haysanaa tahay muxuu aha u tabar daran waina rasuul allah rasulka al sal l slm qaad amarna wuxuuna amray bisadaqa sadaqa ayuuna amray faatihi nabiga u tag fasal waxaad weydiisaa soo weydii fain kaana haddii uu ahaaday daalika arrinka asaga yujziu mid iga guda cannii ani xaggayga adaanku siinaya ay ilmahaygaan siinaya adigaan ku siinaya wa wailaa haddii kale miya oo iga gudayno sadaqada iga baxaynin saraftuha ilaa hayrikum adigay ilmahayga dadaan ahaynaan mxuuaha sarfina oon ku sadaqaysana weyaan nacam faqaala cabdulahi wuxuu yidhi bal itiihi anti adigu tag qofka wax sadaqaysan rabo adige adig kac nabiga soo weydiya maad igu diraysaa adig doon nabig u tag muxuu soo weydiisa adigaa sadaqa la baxaysaa nacam waana saasaana ay ku habboonta qofkii muxuu isaga la siinaya inaad ku mashaqayso inaad muxuu adiga bal adiga soo weydii adiga soo weydiiyo marka inay ku bixi kala inaad soo ogaataa ku habboon sooma nacam ayib fanalaqtu waan tagay gabadhii baa dhihi radi allahu tacala anu ardaha fa idaa imra'atun waaba haweenay oo min alansaari bibaabi rasuuli rasuulka alla baabkiisa taagan ayaanba la kulmayba nacam idaana idaadan maxay tahay idaa alfujaa'iya nacam ayib xaajatii dantayda xaajataha waa danteeda isku danan nahayba danta ay u socota ayadna saasoo kale ninkeediia malaha dad un noocaasa inay wax siisay rabtaa inay kubixi sadaqada inay ogaatay rabtaa isku danbaana marka faida xaajatii xaajatuha isku dan baana weyaan la soo gaabay haddii kalena faida xaajatii dantayda xaajatuha danteeda weyaan haddii kalena waa isku dan baana taasaana mxuuah af soomaaliyan kaga wa kaana rasul lla wxu sal qad ulqiyat mid riday oo la saaray calayhi dushiisa almahaabatu haybad nabigaxataa indhaha looma dhammayn karin alai slat slam nabiga qaarkood haddii la yidhah nabiga tilmaama ma ay garan jirin indhaha looma dhammayn karin alai salat slam baa la saaray quruxda uu qabay nabi muxuu ahaay culamada qaar waxay leeyihiin nabi yuusuf alayhi salam uu ka qurux badnaa nabigan alayhi sala laakiin haybad waxaa la saaraa indhaha loo dhammayn karin lidaalika quruxdiisa haybadaasaa lagu daboolay calayhi salaatu wasalaam faharaja calayna bilaanu bilaalba marka noo soo baxay faqulnaa lahu waxaanu i'ti rasuula rasuulka al u tag faahbirhu u sheeg anna mra'atayn laba haweenay ayaa bilbaab albaabka joogta tas'alaanik waxay ku weydiinayaan atujzi'u ma gudaysaa asadaqat sadaqadii canhumaa xaggooda calaa aswaajihima niminyaalkooda labadooda nin dushooda lagu sadaqaysto sadaqada ma ka gudaysaa iyo calaa aytaamin aytaam oo fii xujuurihim adhabtooda saaran oo ayaga ay dhaleen ilmo agoon ayaga ay dhaleen iyo nimankooda in mxuu ahay lagu sadaqeeyo oo wax ku sadaqaystaan sadaqada maku baxaysaa oo maku kacaysaa weeyaan walaa tuhbirha u sheegin bilaalow man naxnu annaga dadka anaa u sheegin oo maxaa yeelay xoolihii la siinayaa nimankii ku celinayaan soo marka xogoo inay naagta ninkaydan wax siinaa tidhahdana ma qurux badna ood waxbaan ku sadaqaysana oo sheegsheeg soomaa saasaa yara diidayaan malaha saas waan kulleyb wallahu aclam nacam ha u dadka aannahay nacam fadakhala bilaalun baa u gala calaa rasuli lah sal slam fasa'alahu u weydiiyey lahu rasul rasulkan wuxuu yidhi sal allahu aleh man huma waa kuway gabdhahaas meeshii waxay ka baqayana dhacay marba haddii nabiga ad weydiiy ma waraa yeellehe war ma yeelle qaal wuxuu imra'atun min alansaari waa haweeney ree ansaariyed ma yaqaan iwa zaynabu iyo zaynabwa faqala rasul lla wxu yiri sal sl ayu zayanibi zaynabyal toodeeba hiya iyada ay tahay zaynabyaalku waa badan yihiine teewa baasha in mxuaha si fiican hal rabaa la ogaada qaala wuxuu yidhi mxuuah bilaal imra'atu cabdillaahi cabdillahi bn mascuud cabdillahi hadii la itlaaqanaya ku dhacaysaa cabdillahi bn mascuud radi allahu tacala arda qaala wuxuu yidhi bilaal imra'atu cabdilah cabdillahi bn mascuud xaaskiisa weeyaan faqala wuxuu yidhi rasul la sl slm lahumaa labadaa gabdhood oo zaynab iyo gabadha reer ansaarida ajraani laba ajar bay leeyihiin ajru lqaraabati ajarka qaraabanimada ay mxuu ahay way leeyihiin oo qaraabada ay iyo ajru sadaqati sadaqada mxu ajarkeedana way leeyihiin weeyaan muttafaqun calayh xadiidka aad afwan abi sufyaan waxaa laga wariy sakhr ibn xarbin radi allahu tacala abi sufyaan ninkaa taqanin waa oo wakhtiga jaahiligiina iyo nabiga ala aad u dhibay markii dambena waxaa weeyaan diinta islaamka wax badan wax badan wax badan ka qabtay radia allahu anhu arda naam fii xadiiii xadiikii awiil ee dheera fii qishat hiraqla qisadiisii ana hiraqla ninka la yidhaha hiraqla wuxuu ku yidhi liabi sufyan hiraqla wuxuu aha boqorkii reer ruum ayuu ahaa marka isagoo gaal ah abuu sufyaan u tagay kadibna rag yaa loo yeeray markii ragga loo yeera ad ku jiray ayaa la yidhi ka warrama ninkan ka warrama weliba wuxuu dhahay ninka ka jawaaba haddii aad been sheeg kuu kala muxuu aha ku beeniyeen ma wuxuu leeyahay abu sufyaan radi allahu anhu arda haddii aanan ka baqayni carab inay been u ceebayso oo layidhaha abu sufyan waa beenaala maantaad been baan sheegi nabiga beenka sheegi laha alai slat slam waad garanaysaan beenta xumaanta gaal ah fillah gaal ayuu marka ayada diidayaa in lagu tilmaamo been lagu tilmaamo qof muslim oo been sheega ka warrama nin daaci ah, aalib cilmi ah oo been sheega ka warrama nin aalib cilmioo been sheega ka warrama nin sheekhoo been sheega ka warrama sheekh been sheega laa xawla walaa quwata wallahi waa wax runtii aad u xanuun badan wayna arrin jirta waalikwaani arrinta ayada xaqiiqatan waa arrin jirta oo dhacda weyaan caam ma ahan oo arrin waxaad ummadda wada camimays maaha laakiin waa arrin jirta ama nin aalib amaba qof mxuu wadaad wadaadaho khayr lagu mxua tuhma oo haddana sheegi oo wax qofka aan khayrka lagu tuhmayn hadduu been sheega waaba jidkiisi iyo khayr lagu tuhmi jira laguma tuhmay mogta laakiin nin culimonimo iyo diin iyo khayr lagu tuhma markuu been sheego waa khatar haliswa wuxuu noqon karaa malikun kaadib ninka boqorkaa ah, kuwaaba nimanka ugu khatarsan oo ilaahay xaggooda fiirinaynin oo waxaa weeyaan balada ay ku dhacayso waxaa ka ah nin oday ah oo da'ah oo dhilay ah, iyo nin boqor ah oo beenaala ah soo saas maaha boqorka ah? cid hadda ku qasbaysa maxaa inuu been sheega maba jirtaba isaga ayaa adduunka dhanba xukuma ummaddii dhanba say kor ninka sheekha iyo culimmada iyo daaciga iyo muxuu taalib cilmiga na waa mid asna ummaddiiyaa kor wada fiirinaysa marka maxaa ku qasbi inuu been sheego diintii aad yaqaanaa oo muxuu ka mancinaysa oo beenta xumaanta ay leedahay xadii sanadkiisa muxuu laga yara eh, roon yahay oo lagu yara sheega in la yara taabto ayaa waxaa weyaan waad garanaysaan muminka ma zinaystaan muminkasama yeela mumiksaa ma yeela ma garateen maxay ahayd marka qaybta dambe been ma sheega xadiidka waa sanadkiisa waa yara boogaysan yahay marka aad uma sii muxuu aha laakiin markii dadka beenta sheega loo sheega haddii meelaha qaar la maro waa lagu madaxa lagaga dhufan karaa nacam haddii muxuu aha qaar qowlkooda la qaata weeyaan radia allahu tacala anhum ardahum lakiin macnihiisa laa waa macno eh, aad u qiimo badan oo weyni badan weyaan eh, adilo badanoo diintan ay u marqaad kacaysa naam abu sufyaan marka fii xadiiii awiil fii qisati heraql ana heraqla ninka la yidhaahdo qaala wuxuu ku yidhi abi sufyaan abu sufyaan famaada yamurukum wuxuu idin farayaa bihi isaga yacni annabiya nabigu ula jeeda sal allah aleh waslm qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaquulu wuxuu le icbud llaha waralla caabuda waxdow keligiisa xaal uu yahay walaa tushriku hala wadaajina bihi rabbi iyo allah shayan wax hala wadaajinna watrukuu iskaga taga maa yaquulu waxay dhahayaan aabaa'ukum abayaalkiin waya'muruna wuxuuna faraya bisalaati buuna faraya iyo wasidqi run buuna faraya iyo walcafaaf dhowrsanaan buuna faraya iyo wasilati qaraabadeenan xiriirina waana faraya weyaan muttafaqun calayh xadiidka aad وcan abi darin radi allahu tacala anhu arda qala wuxu yhi abu dar qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah alيه waslm inakum aninka sataftaxuun waxaad furin doontaan ardan arra ayaad furan doontaan yudkaru fiiha waxaa lagu sheegi doonaa alqiraatu qiraad qiraadka waa wax taqriiban halka dirham diinaarka maa dirhamka marka loo qaybiyo hor waxaa la yidhahdaa nisfu daaniq nisfu daaniq baa la yidhahda nisfu daaniqana daaniq shayga la yidhahdo waa waxyaabaha horaan wax lagu miisaami jiray xagga lacag ahaan amaba ha noqoto amaba miisaan ahaan ha noqoto daaniqaas marka waxaa weeyaan waa hal dirham oo lix meelood loo qaybiye hal meeloo ka midta macnaheeda marka wahiya iyadana ardun waa arlo yusama waxaa lagu sheegaa fiiha iyada alqiraad baa lagu sheega oo aad baa mxua looga isticmaala weyaan fastawsuu dardaarma biahliha ehelka ree masar markaad furataan khayran khayru dardaarma ayuu nabi yidhi sal allah aleh ali wasalam maxaa yeelay fa ina lahum ayaga waxay leeyihiin dimmatun ballan ayay leeyihiin iwaraximun faina lahum waxaa u sugnaatay dimatan dima u sugnaatay ballan iyo waraximan raxim bay leeyihiin weyaan iyo qaraabanimo wa fii riwaayatin faida ftataxtumuuha haddii aad mxu furataan ood furtaan fa axsinuu u ixsaanfala ilaa ahliha ahlkeeda ixsaanufala weeyaan faina lahum waxay leeyihiin dimatan dim ay leeyihiin waraximan raxim bay leeyihiin wayaan aw qaala wuxuu yidhi dimmatan dima iyo ballan bay leeyihin wa sihran xidadnimana waa leeyihiin rawahu muslim qaala alculamaa imaam nawowi caleh raxmatullahi wuxuu leeyahay qaala alculamaa culamada waxay yidhahdeen alraximu raximta allatii taasoo lahum ayaga u sugnaatay kownu haajara haajara oo ummu ismaaciil ahayd minhum intay ka imaaday xaggooday ka imaaday markii saara kadibna uh, la yidhi nin aad gabar u quruxsan wata ayaa halkan jooga kadibna saaro la afduubay oo gaalka loo geeyey boqorka meesha ka ahaa kadibna ilaahay subxana watacala uu ka qabtay gabadhii oo ninkii sigtay kadibna ilaahay subxana wa tacaala uu sidii uh, ugu soo badbaadiyay haajarana kadibna khaadimad ahaana loo siiy sooma idan xaggee ka imaaday ummu ismaaciil halkaas weeyaan dhankaas waa tan labaad wasihru xididkana wnu maariya maariya ahaanta ay ahaatay ummi ibraahiima ibraahim hooyadiis ahayd ibna rasuulilaahi rasuulka alle mxuu wiilkiisa ahaa e, wnu ummi ibraahiima ibraahim hooyadiis ibni rasuulilah sal slm minhum masr ay ka ahaatay weyaan maariya alqibطiya muqawqis boqorka marka nabiga alai sl waraaq u qoray ood ugu yeeray islaamnimadii muxuu sameeyey kitaabka nabiga alai sl slam kadibna hadiyo badan oy maariyadaas ku jirta baqal ku jirta iyo dhar iyo wax badan buu nabigu uso hadiyay alai hadal fiicanna wuu yidhi hadal fiicanna wuu yidhi weyaan mar kadibna ummu ibraahiim oo maariye ah waxaa weeyaan halkaasi ka soo jeeda haddii nabiga xaaskiisa ay tahay annaga maxay tahay hooyay noo tahay marka saasuu nabig ilah sal allahu aleh ali wasalam waad garanaysaa bal raximkaada xariira meeshuu arka fogaanta uu qaba ummu ismaaciil ayaa raxim ka dhigtay iyo dim maad arkaysan marka raximta si kasta u fogaata in la xariiriyo weyaan inkastoo de ay kala sokayso mid walba de xaqeeda sii dhow ayaa mxua daa'iman si xaqnimo badan xadiiaad an abi hurayrata radi allahu tacala anhu qal wuxu lama nazla markay soo degta hadi laayaat aayadanayto waandir nabi allow udig cashiirataka qaraabadaada iyo tolkaada alla qrabiina aad kugu sii udig marka soo degtay dacaa rasul rsulkan wuxuu yeehay qurashan quraysh buu yeehay waa qabiilka weynaa reer quraysheed faijtamacuu way kulmeen facamma hadalka ayuu mxuu ahay guud ahaan u sheegay tacmiimiye caam ahaan uu sheegay guud ahaan buu u sheegay kow oo mxuu ahaa amaba magac ahaan qabiil ahaan quraysh ahaan buu u sheegay wahasa hoosna uu soo dhigay oo jilibjilib buu sheegay nabiga cala sla wa qaala wuxuu yidhi yaa banii kacab lu'ay reer banii kacab ibnu lu'ayow anqiduu waxaad ka badbaadiysaan dacaa rasuula wuxuu yeedhay qurayshan buu yeedhay faijtamacuu way kulmeen facama wuu caam yeelay wakhasa wuuna khaas yeelay waqaala wuxuu yidhi yaa banii kacab ibnu lu'ay kitaabaha dhinacyaa ka soo booda in la joojiso isku mogin naam yaa anfusakum min naar ayb iyaada ku jirta markaan qaadanayna ayib wuxuu yidhi waqaala wuxuu yidhi yaa banii cabdishams reer bani cabdishamsiyow anqiduu ka badbaadiya anfusakum naftiina min naar ka badbaadiya yaa banii kacab ibni lu'ay reer banii kacab ibni lu'ayow anqiduu ka anfusakum nafyaalkiina ka badbaadiya min naar naar ka badbaadiya yaa banii mura ibnu kacbin anqiduu nafti ka badbaadiya anfusakum nafyaalkiina min annaari ka badbaadiya yaa banii cabdimunaaf reer banii cabdimunaafow anqiduu ka badbaadiya anfusakum nafyaalkiina min naari ka badbaadiya yaa banii haashim reer banii haashimow anqiduu ka badbaadiya anfusakum naftiina min annaari yaa banii cabdilmualib reer banii cabdilmualibow anqiduu ka badbaadiya anfusakum nafyaalkiina min annaari ka badbaadiya yaa faatima faatimoy faatima bint muxamed sal allah aleh ali wasalam wradia allahu tacala canha anqidii ka badbaadi nafsaki naftaada ka badbaadi min annaari ka badbaadi naar weeyaan fa innii aniga laa amliku idinma haanan karo lakum adinka min allaahi allaweyne xaggii shayan shayan kigama haanan karo winma tari karo hayra ana lakum laakin anna lakum waxaa idin sugnaaday raximan raxim baa idiin sugnaatay sa abulluha waan qoynayaa muxuu aha raximtaas bibulaaliha qoyaankeedaan ku qoynayaa oo qoyaan bay raximta wadataa qoyaanka asaga ma jaraayo weyaan oo xiriirkaas iyo qaraabanimadaaas ma goynaayo saasuu nabiga sal l slm xadiidkan hadda soo marnay oo asmaa bint abubakr radi allahu tacala anhu hooyada u timid oo qaraaba raac ahaydna nabiga amarkuusii waad arkayseen weyaan laakiin inaan janno iyo idan siiyo ama aan janno waxa inkaga tara alla xaggiis ama naar idinka badbaadiye taas suuragal maaha ayuu nabiga yihi sal allah aleh waslm rawah muslim qowluhu bibulaaliha bifatxi lbaai naam bibilaaliha ama eh, balaaliha huwa bifatxi lba aaniya bada labaad oo la kordhaba bibalaliha layidhahdo wa kasriha bibilaaliha ama bibalaliha anna maxaan idhi bibulaaliha idan sidii saxda waxaa weeyaan bibalaliha amaba bibilaaliha saas weyaan ayb walbilaaluna almaau biyo weyan wa macna alxadii xadiidka macnihiis waxaa weeyaan saasiluha waan xariirinaya shabaha wuxuu ku shabahay nabiga qaiicataha goynta la goyna bilxaraarati inay kulayl uu yahay wa tudfa'u lagu mxuu ahay damina bilmaa'i biyo lagu damina weyaan wa haadihi tanna tubarad waxaa lagu ahay qaboojiya bisilati xiriirinta la xiriiriya ayaa lagu qaboojiyaa weyaan xadiidka saddex boqol iyo soddonaad wa can abi cabdilaahi ibn lcaas radi allahu tacala canhuma qala wuxu yhi cbdilah bn camr samictu rasuul lahi baan ka maqlay sala allahu aleh jihaaran isaga kor u qaada hayra sirin aynan hoos ahayn yaquulu isagoo lah ina aala bani fulaan ree bani fulan ahalka ree bani fulaan laysuu ma ay ahaanin biwliyaai wliyadaydii ansaartayda iyo qaraabadayda ma ahaanin inamaa waliyii aniga weligayga iyo naasirkayga allaahu alla weeyaan wa saalixu lmu'miniina mu'miniinta kuwooda wanaagsan weeyaan walaakin lahum ayaga waxa u sugnaaday raximun raxim bay leeyihiin abulluhaa waan qoynayaa bibilaaliha qoyaankeeda ayaan ku qoynaya weyaan waa muxuu ah qoyaankaas dhereerkaas socda ma goynaya ayuu nabiga sal slm u leeyay mutafaqun aleh walafd lbuhaari xadiid saddex boqol iyo sodon i koobaad can abi ayuub waxaa laga wariyey haalid bn zaydin alansaari radi allahu tacala anhu ana rajula nin ba qaal wuxuu ya rasul lahiow ahbirnii iisheeg bicamali camal oo yudqini iljanna janna i geliye oo yubaacidnii min annaar naarta iga fogeeye faqala nabigu wuxuu yidhi sal l slm tacbud allaha allaad caabudaysa walaa tushriku bihi shayan waxba lama wadaajinaysid wa tuqiimu salaad salaadaad ogaysaa wa tuuti zaka zakadaad bixinaysa watasilu raxima raximtuna ad xiriinaysaa muttafaqun calayh xadiid saddex boqol iyo soddon iyo labaad wa can salmaan ibni caamir radi allahu tacala anhu can nebigu wuxuu ka wariy sal l slm qaala nabigan wuxuu yidhi idaa aftara axadukum midkuun hadduu afuro falyuftir calaa tamrin tamar ha ku afura fainahu barakatun waa baraka weyaan fain lam yajid hadduusan helin tamran timir falmaau biyaha ha ku afuro weyaan fainahu biyaha ahuurun waa aahir weyaan waa nadiif waa wax aad u wa qaala wuxuu yidhi asadaqat sadaqadan cala miskiini miskiinka lagu sadaqay sadaqatun waa sadaqa caadi ah wa calaa dii araximi qofka raximka marka lagu sadaqaystana intaani waa laba sadaqatun waa sadaqa iyo wasilatun waa qaraba xariirin weyaan rawahu tirmidi baa wariyey wa qaala xadiiun xasan xadiidkana waa daciif sanadkiisa weyaan aadn umar abdulahi bn cumar radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu yidhi kaanat waxaa ahaatay taxtii hoostayda imra'atun haweeney baan qabay weeyaan wa kuntu waxaana uxibuha mid aad u jecel wa kaana cumaru cumarna wuxuu aha radi allahu tacala anhu arda mid aad u wa abihi faqaala wuxuu yidhi lii aniga alliqhaa fur islaantan fa abaytu faataa wuu yimid cumaru cumar radi allahu tacala anhu annabiya buu yimid fadakara dalika lahu arrinkaasuu nabigu u sheegay sal allah aleh wasalam faqaala nabi nabigu wuxuu yidhi alliqaa fur rawaahu abu daawuud ayaa wari watirmidi waqala wuxu yidhi xadiidun xasanun saxiix xitaa waalidka hadduu halkaas baabka galo waa khatar weeyaan xadiis waa in muxuu ah waalidka hadalkiis la yeelo ilaa haddii maslaxa sharci ah oo qudaada intay ka fadhiistaan arrintaa la yidhahdo waalidka waa aalim la yidhahdo waa baabka la taha marka waa aalim maxaa yeele waalidiinta qaar waxaa laga yaabaa inay gabadha qabiilnimo iyo waxad aan loo jooginoo iska macnaaan ku dhisnayn ay u diidayaan iyo cunsuriyad ma iyo wax noocaas marka iyada waxaa weyaan waalidku liskuma taagayo may lama dhahayo laakiin ariiq kale loo mari oo culimmadii iyo waxbaa muxuu ahaa eh, loo qaylaansani iyagaa marka iyo tolkii dadkii odayaashaha ah iyo kuwaasaa markaa ka hankoolinaan laakiin liskuma taaga waalidka khatarwa ayib xadiidka saddex boqol aad an abi darda radi taala ana rajula nin ba ataa yimid faqal wuxuu yidhi ina lii waxaa ii imra'atan haweeney wa ina ummi hooyadayna ta'murun waxay faraysaa bialaqa inaan furo faqaala wuxuu yidhi samictu rasulah baan ka maqlay sal allahu aleh ali wasalam yaquul nabigola alwaalidu waalidka awsatu abwaabi aljannati jannada albaabaheeda kan ugu dhexeeya weeyaan oo dhexda ah udubdhexaad waa fain shita haddii aad doonto faadic dayac dalika albaab albaabkaas dayac aw axfadhu amaba xifdiso aday ku taalla marka haddii aad maxooyada hadalkeed diidda macnaheed albaabka isagoo jannada albaabaha bartamaha ahaa waad dayacday weeyaan rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasanun saxiix xadiidaddeqoqoaad wacan bara bni cazib radi allahu tacala anhu can nabiga sal slm qaal nabigana wuxuu yidhi alkhaalatu habaryarta bimansilat lummi hooyada booskeeda ayay joogtaa soomaaliduna waxay dhahaan habaryar waa hooye naam mise aftigo ahaykaas aftiga wuxuu ahaa hooye aan naas lahayn i baabi aaadii kaiira fi aiix mashhuura minha xadiiu aaabi اaar xadiista aab اaar waad garanaysaan baarnimadii ninkii ilahay uku badbaadiy subana watacaala wa xadiiu jurayj jurayjna waad garanaysaan khatarta u galay markii dambena si ku badbaaday waqad sabaqa way hormareen waa axaadiiu mashhuura iyo xadiid aad loo yaqaana fi saxiixi buhari muslim ku taalla xadaftuha waan xadfay waan iska dhaafay ikhtisaaran anoo mxu gaabin min ahamiha waxaa ka mid ahaaday kuwa ugu muhiimsan xadiiu camr ibnu cabasata radi allahu tacala canhu aawiil ee dheeraa almushtamili kulansaday calaa jumalin jumlooyin kaiiratin ee badan oo min qawaacid alislaam islaamka qaacidooyinkiisa kamid kulansaday iyo aadaabihi aadaabtiisa kulansaday wasaadkuruhu waan sheegi doonaa insha allah bitamaamihi insha allahu tacaala fii baabi raja baaburaja markaan gaaran sheegi doonaae ayuu leeyahay qaala wuxuu yidhi fiihi xadiidka dhexdii wuxuu ku yidhi dahaltu cala nabi nabigaan u galay sal ll slem bimakata nabigana makaan ugu galay yacnii fii awali nubuwati markii nabiga nabiga laga dhigay marka u horraysa weeyaan oo maka joogay oo diintanba dadka aynan aqoonin islaamkana aad ay u yaraayeen oo dadkooban ay ahaayeen faqultu lahu waxaan u yidhi anta adi maxaad saasaan ku yidhi nabiga alai sl slam qala wuxuu yidhi nabiyun faqultu waxaan yidhi wamaa nabiyun nabi muxuu yahay qaala wuxuu yidhi arsalanii allahu tacala ilahay diray faqultu waxaan idhi biayi shayin arsalaka alla muxuu kula soo diray maxaa lagu soo dhiibay qaala wuxuu yidhi arsalanii wuxuu ila soo diray bisilati larxaami raximka in la hariiriyo maxalushaahid xadiidku halkaas iyo wa kasri alawthaani asnaamta in la jejebiyo wa an yuwaxad allaha alla in la waxido oo la keli yeelo laa yushraku bihi aan lala wadaajinin shayun shay aan lala wadaajinin weeyaan wadakara wuu sheegay tamaam alxadiidi xadiidka dhammaystirkiis ayuu sheegay wallahu aclam caasinimada waalidka lagu caasiyo xaaraannimada ay xaaraamta ayuu baab yahay weyaan iyo wa qaiicati raximi in la gooyo xaaraannimada ay tahay ayuu baabkan u yahay qaala allahu tacala wuxuu yidhi fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaticuu arxaamakum ulaa'ika kuwa iyaga aladiina kuwa ilcanahum allah fa asamahum acmaa absaarahum waan soo marnay wa qaala tacala wuxuu yidhi waladiina kuwii yanquduuna ladiina kuwii ama kuwii mxuu ahaa akhyaartaaanan ahayn oo yanquduuna burinayaan cahd allahi alla ballantiisa min bacdi mihaaqi marka la adkay kadib oo ballan adag la galay kadib oo yaqtacuuna goynayaan maa goynayaan shay amar allahu alla u fara bihi isaga an yuusara in la xariiriyo oo raximtii ah ka mid ah wayufsiduuna fasaadinayan fi lardi arrada ulaaika kuwaas lahum waxay lehim u sugnaaday allacnatu naclad oo naxariis allaga qala tacala wuxuu yidhi waqada wuxuu xukmay rabuka anlaa tacbuduu ila iyahu bilwalidayn ixsaanan ima yabluqanna cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahuma ufin wlaa tanharuma waqal lahuma wqul lahuma qwla kariima waqfid lahuma janaxa duli min araxma wqul rabi irxamhuma kama rabayaani sahiira waan soo marnay soomaad ka bax xadiid aad an abi bakrata nufay bn xaarit radi allahu tacala anhu qala wuxu qala rasul rasulka wuxuu yihi sal allahu aleh ali waslem alaa unabiikum alaa hooyaay unabiikum ma idiin sheegaa biakbari lkabaa'iri kabaa'irtan ugu weyn ma idiin sheegaa alaaan saddex jeer u nabiga hadal ku celi alaa unabiikum biakbari lkabaa'ir alaa unabiikum biakbari lkabaa'ir alaa unabiikum biakbari lkabaa'ir qulnaa waxaan idhi balaa nabi allow noo sheeg inaadan noo sheegin iska daayin noo sheeg oo noo sheeg oo noo sheeg weeyaan yaa rasuul allahyow qaala wuxuu yidhi alshraaku ushariig yeelitaan oo wadaajin bilaahi alle wax lala wadaajiyo iyo cuquuqu lwaalidayn labada waalid oo lagu caasiyo weyaan wa kaana nabigu waxaa muttakian mid dangiigsan ayuu nabiga sa saasuu dangiigsana tiirsan fajalas nabigaa soo fadhiistay faqaal wuxuu yidhi alaa hooyaay wa qawla zuur wa shahaadat zuur alaa hooyaay wa qawlu zuur hadalka beenta ah wa shahaadat zuur iyo waxaa weeyaan shahaada zuurka iska ilaaliya weyaan oo khatar wa maxay kuu qor adig ya ala qawlu ayb ayib famaa zaala kama zuul nabiga alai slam yukariruha inuu soo celceliyo warka asaga ahay alaa wa qawla zuur ama qawla zuur wa shahaada zuur famaa zaala yukariruha xataa qulnaa ilaan ka dhahno laytahu sakat laytahu armuu sakata iska amus nabiga muu iska amus ilaaan ka dhahno oon u naxna nabiga calaih salat slaam mu iska aamusa nabiga marka waan fahanay waan qaadanay waan iska ilaalinay uma dhawaan doona ilaa markii dambe aan u naxna nabiga calaih slat slam ayaad nabiga saas intaa muxuu ilinaya nabiga alai slat in lagu dhaca ariska jira ilmaha markaad daadamaysa oo wax aad ka ilaalinaysa ama ka celinaysa mar baad u sheegi mar labaadaad ku celinaysa mar saddexaadaad ku celini mar afaraadaad ku celini maalinta maad u sheegi usbuucda maad u sheegi waad ku wadi intaad waxad ka baqirayan ku dhacaan war iska jir sababaawaag war kuwaan inkaarta qaba raacina war iska jira war kuwa la socon war hebelski dadka odayaasha yaqaaniy ragga maxoo ilmaha haweenka dhalay baabkaas baab sahlan maahan allah wanaajiya ilmaha allahna wanaajiya xadiidka aad waan cabdilahi bn cumar bni caas radi allahu tacala anhuma can nabi nabi sal sl qal wuxuu yidhi alkabaa'iru kabaa'irta alishraak weyaan bilahi alla loo sharigeelo iyo cuquuq lwaalidayn labadaalidoo lagu caasiyo wa qatli nafsi nafta oo la dila weyaan iyo walyamiinu yamiinta dhaarta alhamuus ee qofka tiimbiso dembiga iyo xumaanta tiimbiso weyaan nabiga ala sl wuxuu ku sheegay kabaa'irta kuwaasuu ku sheegay alyamiin alhamuus yamiinulhamuuska maxay tahay allatii tiwa in yaxlifaha qofkuu dhaarana kaadiban isagoo been sheega caamidan weliba uu ka mararka qaar inaad ku dhaartaa laga yaaba laakiin saasay kula qumanta saasaa kula ah beenna waad sheegi marka laakiin tan khamuuska ah been cad oo hergal cad joogtaad ku dhaaranaysaan adigoo muxua haba yaraatee aanan muxua ka gabanayn taas waa tan qofka naarta iyo dembiga tiimbanaysa weeyaan tiimbanaysa nacam allahuma mustacaan lianna sumiyat waxaa lagu magacaabay hamuusan lagu magacaabay lianna iyada taqmisu lxaalifa qofka dhaarna waxay timbisaa oy ku bakhtiisa oy ku ridaa fi limi dembi qofka madax madaxay ugu tuuraysaa weyaan xadiiaad wacanhu waxaa la weri cbdilahi bn camr cas radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal slm qal nabigan wuxuu yidhi min alkabaa'iri kabaa'irta waxaa ka mid ahaaday ama ka mid ah shatmu rajuli qofka inuu caayo waalidayhi labadi dhalay inuu caayo qaal waxaa ya rasul lahiow wahal yashtamu macaya arajulu ninka waalidayhi labadi dhashay miyuu caaya qaal wuxuu yidhi nacamha yasubu waxuu caynaya aba rajul qof aabbihiis uu caynaya fa yasubu qofkii asagaah oo aabbihiis laacay wuxuu caynayaa abaahu asaga aabbihiis u caynaya wayasubu cayna ummahu qof ninka asaga hooyadiis caynaya kadibna wayasubu ninkii hooyadiina cayn wuxuu caynaya ummahu asaga hooyadiisu caynaya ma garata wayasubu ummahu fayasubu ummahu asagan hoyadiisu caynaya adi marka hooyada caydi usoo jiiday adaa usoo jiiday marka waa marka kabaairta waxyaabaha ugu weyn oo khatarta ay ka tahay weyaan ina min abar abair waxaa ka mid a an yalcana inuu naclado arajulu qofka waalidayhi labada dhashay qiila waxa la ya rasul ahy kayfa yalcanu si uu nacladaya arajulu qofka waalidayhi labada dhashay oo qof abiis inuu hooyadiis intuu imaado naclada baryaha way dhacdaa ikhwaani fillah wiilasha hadda foddheerka ahoo inkaartay ku dhacday iyo gabdhaha maxaa cidiyodheerka ah waa imtixaanay noqdeen diin say ugu tageen oy waxaa weeyaan ay tageen sidaas oo kale ayadna ah, waxaa weyan ugu tageen ixtiraamkii iyo qadarintii waalidka iyo kadambayntii waxaad arkaysaa gabar hooyadeed faramuroojinayso dabagedinaysa xaqiiqa way dhacaysaa way dhacdaa waxay sheegi duqdaan xun haakada marka baabkaas baab sahlan maahan marba haddii fitrada ay mxuu ay roganto ka kacwa xaalada waa halowda nacam kayfa yalcanu rajulu qofka suuna calaa waalidayh wax lawa qaal wuxuu yidhi yasub wuxuaynaya aba rajul qof abiis ucaynaya fayasubu wuxucaynaya abaahu wayasubu wuxucaynaya ummahu idiis fayasubu ummahu xadiid saddex boqol soddon sagaalaad can abi muxamedin waxaa jubayr ibnu mucim radi allah canhu qaal wuxuu yidhi ana rasuula rsulka sal allah slam can abi muxamedin jubayr ibn mucmin radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu alay sl rasuulka alleh qaal wuxuu yidhi laa yadkhul jannata jannada lama gala qaaicun qaraabagoys ninka qaraabagoyska ah janna lama gala nacam qaala sufyaan wuxuu fi riwaayatan yacti yacni wuxuu la jeedaa qaatica raxim qofka raximgoyska janna allama gala waya muttafaqun calayh xadiidka aad oo u dambay insha allahu tacaala cashirkana wacan abi ciisa waxaa laga almuqir nabi nabig sal sl qal nabigan wuxuu yidhi in allaha alweyne tacala koraya xarama wuu xaarameey calaykum wuxuu ka xaram yeelay cuquuqa alummahaat hooyaalka in lagu caasiyo inka xaram yeelay iyo wamancan diidma xaqii lagu lahaa qofka inuu diido bixintiisa ayaad ilaahay inka xaaraam yeelay nacam iyo wahaadkeen xaq asaga usan lahayn inuu yidhaahay soo dhib ayadna wuu xaaraam yeelay qolyahan alaaluushka eh, qad soomaad arkin ya t k k t k k maxay tahay tawa kiitu kidogo waxaad bixisaa wax yar saas sooma lagama yaaba xaq aad lahayd oo mxuu ahaa qof cid mxu aad umarleed ay jirin inaad hesho ilaa aad mxuu ahaa aad t k marta amaba wakhtigaad u lumo berri ku kallihi berri damaad tegaysaa berri kasta dambeey haddii aad tidhahda dariiqa caadiga ahoo toosnayaan maraya adna waxaa weeyaan hawl haddii aad macalin dugsi ay dugsigaada waa dayacmeen haddii aad shaqaalahayd shaqadaadii waa lagaa finish garayna waa lagaa bixinaya haddii aad business dukaan ku jirto dukaankaadi waxa weyan waa dayacmaya haddii hooyo ay ahayd dan lahayd ilmaheeda waa dayacmayaan wa haakada waa inaad marka aad aadii aad ataa laysanka dukaanka aad soo goosanaswaliba lacagaadaad bixinaysa waa inaad tkg aad sii wada haddii aad baabuur wado ood mxuu ahaa jidka lagu taaga asagaba wax lagu weynaa suunka haddii aad xirnayn waa lagu qabani haddii mxuu ahay suunka aad xiranta lagu arka sayfbaashaan muxuuha birta mataqana baabuurta markii ay hallaabaan gadaa la dhiga aa lagaa ma haysaa maya waa hayaa laysankaa la fiirinaya meelaad saxiixinaa la fiirinaya waa hakada cillamaba lagu weynaya sideedaba haba yaraatay ya nalka xataa bireyga qabaa lagu leeyahay midka oo yara ya telefoon asagaa sheegi dee baabkaas waa khatarba marka waxaan kala jeedaa macnahaas waxaa weeyaan mancin wahaat qofka inuu waxaas qaato marka laaluushka uu qaato ninkii maad arkaysaan markuu imaaday boobka markuu inta imaaday maasuteen kasraanu ka qodbeey ninkaas wuxuu ka oy oohin xataa way qabatay ninkaas wax walbuu maray wax walba war inkaar maxaa inku dhacay war sow dad mxuu ahay soo dad ahludiin ma tihiin war beladaan ay ceebtaan maxay dandaba dhigay afkuu furtay ad ogeyteen somayn ninkaas wuxuu sheegay maalintaas haddii la fahmi waayo la dhegaysan waayo waxa la dhegaysanaba runtii ninkaas wuu ooyin gaaray meeshuu ka soo dhici gaaray si uu war ceebaa dhacday war waxaa ilaahay ma ogola saasuu leh ilaahay ma ogola waxaas oo saasuu leh marka waxaan kala jeedaa waxaan aladyaan asamaawiya diin kasta oo ilahay soo diiday subxaana wa tacaala way xarimtay dabcan hadda dadka nasaarada ama yahuudda oo kale baqiya cindahum bacd alakhlaaq allatii fiiha min aladyaan asamaawiya diinta samaawigeed waxyaaba ka mid a ah weli aad dambaysoma wix ziro maaha ma tartirin mogta wax la bedelay waa qaybna u dambaysaa saa soma waa muxaraf waa la badalay lakiin kulli maahan ya waxbaa u dambeeya haba yaraadeene waxyaabahawaxaa ka mid a ah, oo kitaab ku yeel kitaabkooda ka mid a ah, inaad doofaarka xaaraan yahay waxaa ka mid in mxuu ahay aad eh, khamrada iyo muskirka aan la ogoleen inay zinada iyo dhillada xaaraan tahay qof in la dilin ay xaaraan tahay in mxuu ahaa laaluusha qaata inay xaaraan tahay in mxuu ahaa hadi alashyaa kullaha waa mawjuud lakin yaa ku camal falay annagii keennii aad freeshka ahayd oo kitaabi lagu wada nasakhiyaa muxuuha shuqul ku lahayd kuwaana waxooda ay ahaayeen waxa la nasakhay qadiimahay maxaad ka kala yaabi marka waxaan kala joodaa masaladaas marka mancin wahaatinkaas wax walbay soo gelaysaa hadduu qofka hataa muslim yahay wasaas ma ahan qadiyadda gaal bas ma ahan qofka baabkaas ku jira gaal bas ma ahan islaani gaal waa iskaga mid mancin wahaati suuradaas basaan soo qata lakin suura walbay gelaysaa xataa qofka zakadii qofka diida qofkii xaq laga rabay diida oo muxuu ahaa xaq isaga muxuu ahaa ulahayna raadina waa la mid tusaal noga soo qaatnlaakiin dhan walbay gelaysa fardiga bay geli dowladay geli waxay gelaysaa jamaaca waxay gelaysaa muxuu wamaa ilaa dalika islaanay gelaysaa gaalay geli nacam ayib wamancin wahaat wawa'di albanaat gabdhaha in la duugo oo raggii reer quraysheed ayaa saas aqooni jiray carabti wakariha wuxuu u nacay lakum adinka qiil saasaa la yidhi wa qaala hebel saasuu yidhi wa karat asu'aal iyo warbadni waxa maxay ahayn maxaa loola jeeda waxaas saasay yihiin wa idaacat almaal maalka in la dayaca ayuu nabigeen cala sla slaam diiday calayhi salaat oo ilahay idin diidu le nabig calayi slat slam marka ikhwaanii waxaan baraarujin mudan oo khatar ah maalin dhoweyta hadda dhowr biri ka hore adiga usbuucii wax la dad dhallinyaro oo walaalaheenoo soomaali oo islaam ayaa waxay ku halaagsameen baddi waad ogsoontihiin arrinta waad la socotaan kollayba haddii damiir uu jiro haddii islaamnimo ay jirto haddii yacni caqli u jira haddii xataa naf la doona oo dadkan dad nool ay yihiin ruuxaas dadkaas in la xirxiro ah, qofka aduu la yara qofka dadkaa waashisee la yara qur-aana la saaraa waa la xirxiraa xabsiyaa la dhigaa dadkaas ikhwaani fillaah halisu biirsado oo arrinta ayada dhalinyarada muxuu aha facebookyada iyo muxuu ahaa social mediaha ka shaqeeya hawsha ayada ha oo dadka mxuu ahay waxgaradka iyo odayaasha kaaba qabiilada arrinteeda qabiiladooda kala shirina oo culimmada masaajidda iyo maraakiista ka sheegeena oo mxuu ahay idaacadaha iyo mxuu ahay tiifiyadan heesta ummadda nafta uga qaaday intay heesta dadku la goyn lahaayeen ummadda belladan u sheegeena oo iyo musalsalaad maanta dil waxaa lagu jira mxuu ahay hindi la tarjamay iyo waxaa weyaan filmaraykan eh, iyo waxaa weyaan eh, eh, gabdha qoorta inta banays beryahan dhacday ka tahay inta qoorta baysboodboodaan ood la yaabays inay xataa islaam ahayn aad geli waxaad maxay dhaqanka isbaanka inta qoorta la bannays la badboodi xitaa kuwa qaarkoodabay roora ayagoo inta waxun soo saareen a kuwa hadda biryahan waxaa soo baxay yarda'yar oo wixii dhanba wada tuureenba ya wixii dhanba madaxiya saas u badbooda oo saasaa loo badboodi marka qolyahaas tiifiyada oo marka waxaas dadku la goynayaan akhlaaqda dadka iyo diinta dhuuminayaan dadkan halaagsama may muxuu ay sheegaan oo barnaamij yeelaan dadka aqoon-yahanka ah waay mxu ragga brofeserada iyo jaamacada wax ka dhiga iyo ma ay qataan muxuu ahaa e, e, e, seminaara iyo howlo badan iyo tifiyada ay soo fariistaan oo dood cilmiyeed ay sameeyaan arrintaas ikhwaani fillah gabdhihi dumarka xataa dumarkan muxuu nimanka qaylada nafsa ugu qaaday laftirkooda may ka qayliyaan intayda wax sheegaan waxaan kala jeedaa arrintaas ikhwaani waad aragteen kulleyba hooyo soomaaliyeed oo meesha muxuu hadda lasoo dhigay social media waad diyaabaysaan qoftaas wax afkeeda ka dhaca xataa mararka qaar diintii wax ka baxsanay sheegi wax walbaan magan u nahay marka dambe intay ishilmaamto aatmi min shiddati alxusni walasa gabadheedii oo gabar canug wadata ayaa dadka ku halaagsan meesha ka mid ah. qofkii inay waalantahay maqarto ma garanaysid xataa ikhwaani arrimahaas marka waa arrin runtii aad u xanuun badan aan iska biirsanno nin walba muxuu ha dhibto waa sharaf beenle waa qiimo beenle waan diin beenle waa naf beenle waan dad beenle marka arrimaha ayaga runtii in eh, laga wada murgo oo arrin ay noqoto waxaa weya laga wada shaqeeya ayaa insha allahu tacala aan ku wada dadaano nacam kuwa sooma ad ayaga la jeexay oo mxuah gruub oo ilmo yar hadday ku jiraan oo la leeyahay waxaa lagala baxay keliyaha iyo beerka masaas ma jirtaa mise waa kolley waa aragnay laakiin ma lagala baxay mise waa qofka markuu dhintay moogta inta badan waa taqaanaan waxaa lagu samey tashriix hallah oo sababtaa u dhinta la ogaadaa marka la jeexo kadibna saasaa loo talaa soomaalida marka ma beerkii lala baxay laakiin meelaha baraha aan ku aragnayo xataa tiifiyada waxay dhaheen beerka lagala ba xataa nin wariye ah oo soo bandhiga oyna aad aragteen mayna laakiin yaa huba wixii wax kasta oo saas loo jeexay oo saa loo talay beerka ma lagala bax mise maya arrintaas hubsiin u baahanta halla ogaatan aad in loo hubsado mid kale qof meyda beerkiis muxuu tari qof markuu dhinto naftu ka baxda kadib meydkiisa wax ma taraya ama beerka wax ma taraya keliyada wax ma taraysa cilmiyan arrimaha dib ha noqdo oo wax walba yaan toos laakiin koley way soo naqliyeen baraha kulli way soo wada naqliyeen waxay dhaheen beerkiyaa lagala baxay islaan iyo cilmaheediiyo wada jeexan iyo meesha la soo dhigay ama waxaa dhici karta oo u dhowdahay in lagu tababartay suuragal wa aaagaasyeelsubaana allah waa nala fakatay baasha qowluhu mancan macnaahu mancu maa wajaba calay wixii ku waajiba oo la manciyo iyo wahaati alabu maa laysa lahu waxaan lahayn uu dalbo wawadin iyo mxuu ahay duugitaan wawadilbanaatin macnaahu dafnuhunna duugitaan la duugo filxayaati nolosh lagu duugo weyaan wa qaala macnaahu alxadiiu ka laga sheekay bikulli maa yasmacu wax kastoo maqlo fayaquul wuxuu le qiila kada saasaa la yidhi wa qaala fulaan kada hebel saasuu yidhi mima laa yaclamu wuxuusan ogayn sixatahu inay wixii ansaxaan ay saxiix yihiin in kale inay wax toosan oy run yihiin in kale asagoon ogayn walaa yadunuha aad uusan malaynayn daniga weliba laga hadla waa daniga haalibka raajixa weyaan wa kafaa bilmari qofka ku filan kadiban been waxa ugu filan ayuu inuu ka sheekeeyo bikulli maa samic kastoo maqlo weyaan waidaacat almaali maalka la dayaca tabdiiruhu dayacitaankiisa wa sarfuhu kubixitaanka lagu bixiyo fii hayri alwujuuhi wajiyaal ka mida meelaan ahayn alma'duuni laysu idmay fiiha iyada muxuu ahay dhexdeeda min maqaasid alaakhirati aakhirada maqaasideeda iyo wadunya adduunyada wa tarku xifdihi xifdintiisa oo laga taga maca imkaani alxifdi ayadoo la xifdin karo maalka lagu ciyaaro weeyaan wa karatu su'aalina alilxaaxu kucelcelin lagu celiyay fii ma laa xaajata fiihi waxayna dan aynan mxuu aan lahayn oo mxuu dan laga lahayn qofki inuu ku celceliyo ayaa waxaa weeyaan ayaa la diidaya weyaan wa fi su'aalina wa fi lbaabi waxaa ku sugan axaadiiu axaadiiyaal sabaqat soo hormartay fi lbaabi qablahu baabkan baab ka horray ka xadiii wa aqطacu man qaطacaki wa xadii man qaطacanii qaطacahu allah hada wallah aclam wsal allah wslm cla abdi